الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله المبحث الرابع صفة رواية الحديث wuxuu ku saabsan yahay sifatu riwaayati alxadiid xadiidka warintiisa sifadeeda qaabka loo warinayo qaar ka mida waan soo maray sifatu riwaaya almuraadu waxaa loola jeedo bi hadihi tasmiya magacaan magacaawan sifatu riwaayati alxadiidi magaca isagaa waxaa loola jeedo cinwaankaasi ayuu ka hadlayaa almuraadu bi hada alcinwaan cinwaankaa sifatu riwaayati alxadiidi ah muraadka iyo ujeedada laga leh waxaa weeye bayaanu lkayfiyati in kayfiyadii la caddeeyo iyo qaabkii allatii kayfiyadii ama qaabkii yurwaa lagu wariyo bihaa kayfiyaduba alxadiidu xadiidka lagu wariyo qaabka xadiidka lagu wariyo la caddeeyo yaa loola jeeda sifat riwaayat alxadiid ee bayaanu alkayfiya allatii yurwaa biha alxadiidu kayfiyada xadiidka lagu warinayo iyo waalaadaabu aadaabta allatii yenbaqii ay habboon tahay altaxalli bihaa in lagu maarata dhaqmo aadaabta in lagu dhaqmo ay haboon tahay ataxali yani alimtithaalu watalabusu biha aadaabta ay haboon tahay in lagu maarta dheemo ama la xidho aslu taxaliga waxaa weeyaan xulluha la xidho aad waxaa loo jeedaa in lagu dhaqmo ma loo wadaa aadaabta la raba qofka muxadidka ah ama xadiidka akhrinaya ama werinaya ama riwaayada xadiidka werinaya aadaabta laga raba inuu u dhaqmo iyo wmaa yatacalaqu bidalika waxaas wixii ku tacaluqo oo masaladaasi ku saabsan hadda aan soo sheegnay iyo wixii kale ku tacaluqo lamid ah qad taqadama shayun shay baa hormaray min dalika kayfiyat riwaaya ah kayfiyat riwaayat alxadiid qaar kamida iyo aadaabta yanbaqi taxalu biha qaar baan soo maray fi lmabaaxith asaabiqati mabaaxithtii iyo canaawiintii aan soo maray ee soo hormartay yaan qaar ku soo qaadanay aadaabtaa kamida ah. wa ilayka <clears throat> waxaad qaadata oad u imaataa maa baqiya aadaabtii soo hadhayna in waaba soo martay wixii harayna haddaa lagu sheegaya lagu dhamaystiri buu kuleyahy musanifka wuxuu isweydiiyey hal tajuusu ma banaan tahay riwaayat raawi raawiya warintiisu min kitaabihi uu ka wariyay idaa goortii lam yaxfad uunan xifdisnayn maa fiihi kitaabka wixii ku dhex jira kitaabka gudihiisa wixii ku jira oo uu kitaabka udhex qoray hadduu korka ka haynin inuu kitaabkii ka wariye ma banaan tahay isagoon xifdisnayn taas marka su-aashaasu ka hadlaya culamada way ka hadleen waa arrimo culamaa ulqudaama ay niqaasheen oo ay ka hadleen oo had inta badan aan wax weyn oo macnoho kusii jira aan lahayn inta badan hadda kutubtii mudawen weeyaan waa la haystaa kutubta unba iska raacaa haadaa arrinkaasi amrun waa amar ikhtalafa fiihi culamaau culamada isu khilaafeen qofka kitaabkiisa ma ka warin karaa hadduuna kitaabka waxa ku jira xifdisnayn masalada waa masale culumadii hore ay ka hadleen oo isku khilaafeen fa minhum culummada waxaa ka mida man culumo shadada adkeeya arrinkaasoo facafarada aada ugu xadgudbay wa minhum waxaa ka mida man qof tasaahala fududaystay oo fafarada ka gaabiyey tafriidku waa taksiir ifraadkuna waa guluw mujaawasat alxad waa labada darafee inta badan la raba in la ilaaliyo fa minhum culamada waxaa ka mid a ah man shadada almawduuca aw mas'ala masalada ayada ahoo riwaayat raawi min kitaabeeda lam yaxfida qalad adkeeyey oo fa afradadeena ifraad la yimid iyo marat waxaan ujeedaa ah ifraad iyo quluw la yimid mubaalaqa wa minhum waxaa ka mid a ah culummada man tasahaala qaar intay fududaysteen fafarada taqsiiriga gaaban la yimid oo dhinaba aan taxadarka xaggiisi iyo xiidada iyo taxadarka aan qaadanin wa minhum culummadii buu ka mid yahay man ictadala qaar iska dhexdhexaystayo fatawasada dhexda ku jira oo khayrul umuur awsaduhaa iskaga socda khayrul ah, umuur awsaduhaa waxaa weeyaan dee waa iska qaaciday noqotay xadiid isagoo ah daciifa waa jiraa isagoo mawquuf aho cala asaxaaba oo culimmadu ay ka hadlayaan oo saxiixi mawquuf ay leeyahaayeen waa jiraa riwaayati muxuu ahaa abu hurayra iyo zayd bin thaabit dayib lakiin maqaasid shareca markaad ka hadlayso iyo nusuus shareca fara badan baa arintaas atawasud wax walbaba in khayr umuur absaduhaada inay sax tahay marka laga hadlaayo umuuro badan oo ku saabsan shareecada iyo mucaamalaadka iyo ku saabsan xataa cibaadada iyo daacada soomaad arkin qofka marka laga hadlayo salaatuleylka iyo cibaadooyinka iyo qofka inuu dhexdhexaad ku socdaaska fiican dhexdhexaad inuu ku socdo ayaa wanaagsan haddii nafaqada laga hadlayana taktiir iyo ifraad la-aan dhexdhexaad israafna inuun la imaadin walam yakturu waa kala yidhi wa kaana dalika awaman dhexdhexaadka ku socda nacam marka wakadalika jacalnakum umatan wasadan baa asal u ah wa man tasaahala fafarada wa man ictadala qaar ictidaalayo fatawasada waa sifasir ictidaalku fasiraya dhexda ku jira waa kuwa marka fa ama almutashadiduun culummada kuwa mutashadidiinta waa adkeeyey waa isku adkeeyey masaladan faqaaluu waxay dhaheen mutashadidiintaasi laa xujata xuja ma leh la xujaysan mahayo laa xujata ilaa fii ma un la xujaysan karaa rawaahu raawi raawi u wariyey min xifdiu ka wariyey kitaab baan ka qoray iyo kitaab baan ka qrinaya kasoo ma jirto xifdiga labdi baa layihi labdigaasna waxay ku qeydeen labdu suduur labdun fi suduur ayaa la rabay dheheen waa mutashadid kitaabkii iyo waxaa ma jirta buu leh ruwiya dalika arrinkaa waxaa warkaa laga wariya can maliki wa abi wa abi bakrin shaafici raggaasaa laga wariya arrintaas korkooda wax laga sheego ayay ku tageen himigooda wakhtiga caali ahaayo waxaa ictimaadku wahaa u badnaa xifdiga xaggiisa sayalaan adhaan quwat dabdi walxifdi bay lahaayeenoo waa kaa soo maray xal saaka xadiidkii hala qoray iyo aan la qorin masaladii ahayd marka culamada ay niqaashayeen waxaa kamid ahayd sababulkhilaafka in dadka xifdigiisa uu qawiga yahay ayna itikaalin qoraalka iyo waxaasoo xifdiga ay ku socdaan marka waxay leeyihiin laa xujata ila fima rawaahu raawi min xifdihi ba wa ama almutasaahiluun darafti kale waa kan kuwii mutasaahiliintahaa faqowmun waa qolo rawo wariyey min nusukin nusakhin bay ka wariyeen nuskhooyin hayri muqaabala aanan la qaabilinin oo lagu sixin biwusuuliha usuushii laga soo naqliyey minhum waxaa kamida ah dadka saa u tasaahuray ibnu naayaca kamida ah, cabdullahi ibnu naayaca almisri alqaadi marka waan soo sheegnay saaka waa ka soo marayoo aadaabta waxaa kamid ahayd almuqaabala ardayga sheekhiisa wax ka qoran jiray imlaa waxa laidhaha jiri jiray wixii baa la qorayaa la guurini hadhow wixii inuu sax yahay sheekhii baad kula noqono leedahay bal ii sax ii dhaweyso ama arday soo tawfiiqiyey baad ii muqaabalee kitaabku markaasu kitaab muctamada oo la naqlin karo oo sax oo laku kalsoon yahay oo saqdi iyo waxba ku jirin kan maqan uuna lahayn ziyaadaadna ayna ku jirin waxyaala noocaas dhan baa laga hufay ayuu noqonayaa marka kuwa mutasahilina jiro waxba adoon naski aa ku samayna muqaabala mujaradu naski marka horeysad ka guuraysaba hore kasii naqli kasii weri qaar baa saa leh ibnu labucu kaaga tilmaamay wa ama almuctadiluuna kuwa dhexdhexaadka almutawasituuna dhexda galeeda dhexaystay hum ljamhuur weeye faqaaluu waxay dhaheen idaa qaama raawi hadduu raawiguhu u qumo fi taxamuli xumbaaridii horee la rabay marxaladii hore marxalad taxamuleed hadduu usluubkii loogu baahnaa ee duruq taxamulkeed mid kamida ah waxba soo qaato ee u xoog badneed asamac min lafdi iyo alqira'a cala sheikh iyo alijaaza kuwaasay kamid ahaayeen hadduu wax ku soo naqliyo qaama araawi fi taxamuli buu qumay walmuqaabalatina waa u qumayoo waxa uu soo taxamulaya haddii imlaayo qoraal ahaydna waa muqaabaleeyey bima taqadama bimaaba oo qumay iyo qaabkii taqadama noo hormaray min ashuruudi shuruudii aan soo qaadanay hadda ka hor ayuu u qumay oo qaabkiiba ku yimid oo dariiqu taxamul la rabay muqaabaladii la rabay intiiba waa ka soo baxay saa hadduu yeelo kitaabka waa kitaab rasmi ah wey waa kitaab rasmi ah wax laga qaadan karo jaazat الriwaayatu riwaayada marka waa banaan tahay min alkitaabi kitaabka asaga maxuudka madkuurka ah ee nooca ku yimid dariiq taxamulkiisu saxa muqaabaladiisu hagaagay jaazat الriwaayatu min alkitaabi kitaabka asaga ah wain gaaba canhu kitaabu marka uu wax ka warinayo le kitaabkayba waxaa ku qora uu leeyahayna in qaaba walow qaaba haba ka maqnaado canhu raawiyu alkitaabu kitaabka mar ha ka maqnaado marka uu sheegayo wax ka maqnaado lama wado waxaa loo wadaa kitaabka asagaa wuu qoray wuu muqaabaleeyey waa saxday waa u hagaagsan yahay mar baa laga caariyeystay kadib baa loo soo celiyey in wax markaa lagaa qorqoray ama wax laga xadfayna mmuan arkin muuna arkin asalkii iskaga socda marka marka wuxuu leeya wain qaada canhu kitaabu kitaabkan wax ka maqnaado gacantiisa ka baxo idaa goortii bay bannaan inuu kitaabka noocaasa wax ku wariyo kaana alghaalibu sida haalibka ay tahay calaa dhanni malaha xaggiisa haalibka ku ah salaamatu kitaabka inuu ka nabadgalay min ataqyiiri in la bedelay iyo tabdiil taqyiir iyo tabdiil hadduu inta haalibka ka nabadgalay oo qofka kaa caariyaystay aad isleedahay qof ciqaab u ahaa waxba kaagamuuna qorin waxba muunan u idaafeynin waxba kamuuna tirtirin masxi iyo golxa kumuu samaynin iyo muxuu ahaa bedelid haddii damiga usaa yahay laa siyama in kaana hadduuna yahay miman laa yakfa calayhi qofka asaga ahe kitaabka wax ku warinayo miman qof hadduu yahay laa yakfa calayhi uuna ka qarsoomaynin ataqyiiru wixii la bedelay haaliban oo haddii kitaabkaada aad taqaanay ee si fiican u akhrisatay ee hubsatay ee sheekhaada ka qortay muqaabalaysay hadhow xataa haddii wax lagu qoro waad garani wixii lagaaga qoray lagaaga dambeeyey waad garan waxaan kuma jirin noocaan kuma jirin qaabkan sax maaha intaana lagaga daray waxaana laga reeb waad garan kartaa kitaabka noocaasi marka waad ictimaadi kartaayo warkaad warinaysa waad ku warin kartaa waxba xifdi shardi maaha marka xifdigaadi oo dabdigahaa xifdigahaa iyo kitaab muqaabalo asagana la xifdiyo la ilaaliyey inta badana aan wax saqdiyo taqyiiri isbedelah aan ku dhicin Ah, inta badan isbedel ku dhicin qofka haddii laga qaaday oo qofkan gacanta ay gashay oo loo soo celiyeyna waa inuu yahay qof kitaabkiisa ku kalsoonoo xifdigiisa lagu kalsoon yahayoo miman laa yakfa caleyhi taqyiru qaaliman waa inuu yahay xukmu riwaayati dariiri qofka dariirkaa ah indhoolaha alladii dariirkaasoo laa yaxfadu maa samica wuxuu maqlay aan xifdinaynin waa dariir waa indhanaa yahay waxuu maqlana ma xifdinayo dadka qaar muxuu ahaa indhaha indhahala ilahi wuxuu siiye quwata daakira walxifdi waxay maqlaan markaaba waa xifdinayaan laakiin kar isagoo isku darsado dariirnimo iyo xifdi yari wax in loo quro hadana raba isagoo indhala ida stacaana dariiru qofkaa indhoolka hadduu kaalmaysto alladii dariirkii laa yaxfadu aan xifdinin maa samicahu wuxuu maqlay hadduu kaalmaysto bihiqatin buu kaalmaystay istacaanada ku tacalluqdaa ida stacaana bihiqatin hadduu qof hiqaa kaalmaysto fii kitaabati alxadiidi xadiidka qoridiisa uu u kaalmaysto alladii xadiidkii uu samicahu sheekhiisii ka maqlay wa dabdihi wastacaana bidabdihi qof iqou u kaalmaystay inuu u babdiyo wاlmuxaafadati iyo xifdin calى اlkitaabi kitaabka korkiisa loo xifdiyo waxtaada isagana uu dadaalo cinda اlqira'ati calayhi ah, markuu wax ku akrin eh, qira'ati caleyhi markii kugiisa u akrinaya ama sheekiisa ku akrinaya horena waa dadaalayay si fiican bu wax u dhegaystay bxayثu yaglibu uu gaalib yahay calىa danihi marihiisa salaamatu min الtagyir ah, kitaabka loo qoray ee uu xifdiyey ee u dhegaystay ee lagu dul akhriyey isagana marka horeba sheekh akrinaya uu ka dhegaystay kadibna loo qoray wuxuu ku dadaalay in kitaabkiisa aan waxba laga taqyiirinin bxayثu buu ku dadaalay yغlibu uu qaalib yahay calىa danihi malihiisa waxaa qaalib ku ah oo aad iyo aad ugu kalsoon yahay salaamatu inuu ka nabadgalay kitaabkiisaasi min ataqyiiri ka nabadgalay wuxuu dhegaystay marka la fiiriyo qofka hiqada ah u qoray marka la fiiriyo muqaabaladii loo muqaabaleeyey inta marka laisku daro wuxuu ku kalsoon yahay inta badan inuu nabadgalay kitaabkan saxat riwaayatuhu marka wa banaanta inuu ka wariyo cinda agtari kitaabka wuu ka warin karaa Ah, kitaabka asagaa i keena i fiiriya markaasaa wixii ku qoraabaa loo sheegaya dadka u sheegay wayakunu kalbasiiri اlumiyi qofkii basiirkaa ah indhaha qabay ee umigahaa alladii umigaasoo laa yaxfadu aan kor wax ka xifdin karin kitaabka ula taabsiiye mooyaane kaasuu lamid noqonayaa umi kitaabka inuu kala bixiy mooyan an waxba kor ka sheegi karin oo kaluu noqon dariirkii ah, aan waxba arki karin lakin wax loo qoray wixii loo qorayna si fiican ugu dadaalay inta badanna inuu waxba laga bedelin aaminsanaa iyo kii umigaha bu isku shabahaya kitaabka ul ictimaada wax kor u ka sheegi ba aan jirin riwaayat اlxadiiثi bilmacnaa wa shuruuطuha masale kalu marka ka hadlay oo muxadisiintu ay ka hadlaan oo isku hayaan waxaa weeye riwaayat اlxadiiثi xadiidka nabiga calayh الsalaatu wasalaam in la weriyo bilmacnaa lagu weriyo oo lafdigii uu ku yimid siiqadii qaabkeedii inaad aadan xifdinin laakiin macnihii baad xifdisan tahay macnihii baad marka ku werinaysaa lafdigiisa waxbaa ka maqan oo sidaas may ahayn lafdigu nacam alfaada qaar mutanaadifa jirta oo isku macno ah wa shuruuduha laakiin shuruudda la rabo cinda alqaa'iliin qolada qabta in xadiidka macno lagu warin karo shuruudda loo shardinayo ikhtalafa salafu salafku waxay isku khilaafeen fii riwaayati alxadiidi xadiidka in lagu wariyo bilmacna macno fa minhum waxaa ka mida man manaca dad diiday oo yihi ma banaana lafdigii aadamiga lagaga maqlay lafdiga asagaa min raawin ilaa raawin xataa yantay saa waa in lagu wadaa fa minhum man manacaha wa minhum waxaa ka mida culamadu man jawazaha kuwa baneeyey waa iska banaan tahay lakiin shardiye shuruud shuruud bay shardiyeen famanacahaa fariiqun koox waa manciyey oo min asxaabi alxadiid kamida walfiqi walusuul culamaa lfiqi iyo xadiid iyo usuul iyo qaar kamida way manciyeen riwayat xadiid bilmacna minhum waxaa lagaga sheegi karaa ibnu siriin bu ku yidhi maxamed ibnu siriin wa abu bakr araazi raggaasaa kamida lafdiga xadiidka siduu ahaa un ku xifdi sidii ha ku wari waxba macnaha ha ku ordin ayib hadduu ahaa qacda hadduu ahaa jalasaha dhihin inkastoo qaarkood ay farqi u kala yeelayaan lakin fi lqaalib waa isku macno wey qacada iyo jalasa wa ajaazaha jumhuur salafi o jamhuur salafi salaf lumma jumhuurtooda intooda badneed way baneeyeen wاlkhalafi wa jumhuur اlkhalafi khalafka culamadii dambe salaf ka dambeysay quruun mufadala wixii ka dambeeyey min almuxadithiina kamida khalafkaas iyo wa asxaabi اlfiqi culamaa اlfiqi iyo wlusul culamaa اlusul jumhuurtoodii intaba waxay baneeyeen riwaayat اlxadiidi bilmacna minhum waxaa kamid a ah ala'imatu alarbaca baa kamid a ah. aimada afarta ah ee muctamadka ee aimatu ahlisunna waljamaca la yidhaahdo abu xaniifa ugu horeeyo axmedna ugu yaryahay afartaasaaba kamid ah oo qaba riwaayat alxadiidi bilmacnaa in lagu weriyo laakin ida qataca araawi biadaa'i lmacnaa macnihii gudashadeedii hadduu uu goynayo wey macnihii uu sida uu ahaa lafdiga macnihiisi inuu la imaado hadduu uu arko wey laakiin haddiiba shaki kaga jira macnihii inuu sidaa ahayn de waxba meesha kuma hayo lafdigiibuu gare yuuna haynin macnihi laakiin waa isku hubaa inuu sa ahaa dhib ma uma ina man ajaaza ariwaayata culumada jamhuurta ee baneeyey alriwaayata bilmacnaa in macno wax lagu wariyo ishtarada lahaa riwaayat alxadiidi bilmacna waxay u shardisteen ishtarada wuxuu shardiyeen mankaasi lahaa liriwaayati alxadiidi bilmacna in xadiidka macno lagu wariyo waxay u shardiseen shuruudan shuruud waayo shuruudaasi waxaa weeye laba shardi buu kaga sheegay an yakuuna araawiyu inuu raawigu yahay caaliman mid yaqaana bilalfaadi alfaada iyo maqaasidiha alfaada iyo maqaasideeda waxa looga qastaayo iyo alfaadan waxay leedahay macaani gaaray leedahay oo lafdi lafdi kale aan ka maartay naa'ib noqon karin baa jira iyo alfaad iska naa'ib noqon karto barkood marka kale ka naa'ib noqon karo marka alfaadaas iyo macaanidooda waa inuu garanayo ah, hadda marka laga hadlayo eh, xuruuftan xuruufulmacaanida la yidhahdo xuruufulmacaani nacam oo kale minta iyo ilaadi iyo can iyo fi iyo waxaasoo dhan macaani bay leeyihiin marka waa inuu garanayo alfaada macaanideeda wixii marka iska macno noqon karaa ama iska naaib noqon karaa wuu isku bedeli karaa macnuu ku werin karaa laakiin lafdigaas lafdi kale oo macnihiisan ahayn hadduu fi ahaa inaad calaa u bedesho maalan ayb an yakuuna araawi caaliman bilalfaadi alfaada waa inuu caalim ku yahay wamaqaasidiha alfaada waxa looga qasto iyo muraadka alfaada ayada laga faa'idaysto thaaniyan an yakuuna waa inuu yahay khabiiran mid aqoon u leh bimaa buu khabiir u yahay oo yaqaanaa yuxiilu macaaniiha macaani alfaad alfaadda macaanideeda waxa bedelayana uu garan waa lafdiga haddii meeshaas la geliyo macnihi buu isbedeli oo wax kaleba kusoo baxayo iyadana wuu garanaya khabiiran bimaa buu garan yuxiilu bedelaya ama leexinaya macaaniha macaani alfaad alfaadda macaanideeda haadaa kuluhu fii gayri lmusanafaat buu ku leeyahay marka laleeyahay riwaayat alxadiidi bilmacnaa kuma jirto kutubta la alifay kitaab la alifay bukhaari intaa u tagto axaadiis ku jirtay macno kuma warin kartid hada kuluu fi hayri musanafaat kutubtii la alifay keyrkood wey ama alkutub lmusanafa kutubtii la alifay falaa yajuuzu ma banaana riwaayatu shayin shay in la weriyo minha kutubta kamida bilmacna in lagu weriyo ma banaana sidii lagu alifay si aaneen kuma bedeli kartid wa takyiru lalfaadi alfaadeedana ma bedeli kartid alatii fiiha ku jirtay lafdiga ku jirana ma bedeli kartid wain kaana bimacnaaha waxaad ku bedeliba wax lafdigaasi la macnaaba ha ahaadee lianna jawaaza ariwaayati riwaayada marka la banaynayo bilmacnaa macno lagu wariyo kaana jawaaskaas wuxuu ahaa lidaruurati liajli daruura buu ahaa xifdi baa la ictimaadi jira marka ayada marka qofkii xifdiga wax ictimaadayey wixii uu xifdisnaabu wax iloobi karaa lafdigii uu iloobo marka lafdi lamida xagga macnaha iskaga mid yihiin buu ku bedelan korkuu laka wadee kitaab laakiin hadday ku qoran tahay kitaabka sidiisi waa in lagu akriyaa lianna jawaaza ariwaayati riwaayada bannaanaanshaheeda bilmacnaa lagu warinayo kaana wuxuu ahaa jawaaskaasi lidaruurati liajli daruurati dan darteed dan baa keentay idaa qaabad markay maqnaato idaa qaabad markay ka maqnaato can iraawi kelimatun kelimo min alkelimaat ka mid a wuxuu xifdisnaa kelimo kamida markay ka maqnaato kitaabna uunan haysanin wuxuu marka hore ictimaadayana uu xifdi ahaa markaasaa daruuro darteed waxaa la yidhi waxba ha istaagayna lafdiga asaga kaafagaday macnihii ku wari amaa maa bacda tathbiiti axaadiidi axaadiistii marka la sugay kadib fi lkutubi kutubtii lagu diiwaaniye lagu qoray oo kutubta dhexdeeda xadiis ay ku qoran tahay falaysa hunaaka daruura daruuro ma jirta iyo baahi liriwaayati maa fiiha wixii kutubta ku dhex yaalay inaad ku wariso bilmacna macna ku wariso wax daruuraa iyo wax baahiya ma taalo xadiidka haddaad garo weyn waa marjixi u noqo buhaari baa warinaya muslim baa warinaya asaga kasoo saxo saasuu leey laakiin wixii aad xifdisaneed haddii ku kuu yargembiso aad yar garan weydo mid lamid ahoo xagga macnaha iskaga mid yihiin oo shuruudda labadaa ah loo shardiyeyna laga helay ayaad ku bedelanaysaa haadaa wayanbaqi saa darteed waxaa banaan haboon liraawi qofka raawi waxaa u haboon ninka werinaya bilmacnaa macno ku werinaya bishuruudi lmadkuura shuruudda aan soo sheegnayna wax ugu warinaya macnaha waxaa ymbaqiia oo haboon oo munaasaba an yaquula inuu yidhahdo bacda riwaayatihi alxadiida markuu xadiidka wariyey kadib waa inuu yidhaahdo isagoo edebsanaya ow kamaa qaala inuu yidhahda fiican ah, ow kamaa qaala xadiidkii baad warisay markaasaad ka yaabtay xoogo lafdigi inaad reer bedeshay oo macnihii aad ku warisay inuu sax boqol kiiba dabqan lafdiga sidiisii oo kale inuu macnahan iskaga mid yihiin oo lafdigan lafdiga kale inuu la macno yahay in kale xoogow waa dhici karta inayna boqol boqol ahayn marka waa iska edabsan waxaa ka dhihi aw kamaa qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam ah, ama siduu nabigu yiri sidaa un wax u dhow aw naxwahu waxaan lafdisaa u dhow buu nabigu sheegay aw shibahahu intaa aan sheegay lafdiga aan sheegay lafdi shabaha ayuu xadiidku ahaa ayaad dhihisaa marka aw kamaa qaala iyo aw naxwahu aw shibhu marka arrintaa hadda waa ka tawasucaa qofkii baa laga yaaba in lafdigiiba un waxbaba kaga dhowaanin wax u dhowna unan unan sheeginba hal lafdi iyo lafdi lafdika lagu badala laga hadlayo xadiidkii oo dhan ba intuu iska qardo jeexo insheeyo inuu iska yirahdo aw kamaa qaala taas ma aha soo dhowee xifdigaadi laakiin kelif lafdi baa kaa maqnaaday waxbaad isyar ka yar shakiday markaas weeyaan adoo dadaalay nacam qofka xifdigu wax ka sheegayaa la rabaa allaxnu fi lxadiidi wa sababuhu masale kaloo ka hadlaya musanifka oo la yidhaahdo xadiidka oo la laxniyo iyo sababta keenta sababta keenta in laxni lala imaado oo lafdigii axaadiistii rasuulka alayh salaam qaab laxniga lagu wariyo waxyaalaha keena Ah, waxaa soo maray tasxiif iyo taxriif iyo waa soo qaadanay rag aimada kamida ah sitan min shawaal eh, sabtan min shawaal sitan meesheedi sabtan eh, sabtanna way jirta show ya inaga waxaa soo maray soma soo marin haye sabtanna way jirtaaye raadiya yaa raadin tadribu raawiga ku qorantaan malinaya tadribu raawiga marka tasxiifka iyo laga hadlayo ya taqriibka yaa kasoo fiirin kara ya tadriibka mahaysaa tadriib taqriib nawowi meesha tasxiifka kasoo fiiri nacam ama sabtanti shayan buu ku fasiray yuha ninkasaa yiri xasuusa ya maalid miyuha ama macnihii buu taxriifiye waa soo maray dee ninkii ahaa maxamed bn muthana mhm. sallaa ilayna rasuul llah jiri taxriifaad iyo tasxiifaat ama khada fi lqira'a ah, qiradii buu khada'ay asagoo asakiina inuu dhah rabu asakiin yidhi alwaqaar asagoo rabu wuxuu yidhi fiaar fiaar xabatu sawdaa buu xayatu sawdaa yidhi waxyaala noocaas oo kaleu la sooxa allaxnu fi lxadiidi ay ilkhadawu fi qiraa'atihi qiradiisi in la gafo wa abrazu asbaabi laxni laxniga asbaabta ugu waaweyn ugu baarisan abraskooda ugu macaansanna waxyaalaha asbaabtay keentay in waxni ku dhawaaco kamid ah ko cadamu tacalumi naxwi waluqati naxwo iyo luqa qofka inuuna baraninba ah, cilmu naxwi cilmu luqa ayuu garan waayey luqada caamaheed cilmu luqaad waa soo gelisaa naxwada soo geli culum fara badan culumu luqaad yirahd ayaa jireen dayib naxwadaa soo geli sarfigaa soo geli balaaqada wax soo dhibo cadamu tacalumi naxwi waluqa buu garan waaye yuu baran waaye fa calaa taalibi alxadiidi dardaaran weeyaan iyo naseexo calaa taalibi alxadiidi xadiidka midka dalbaaya waxaa korkiisa laga rabaa an yatacalama inuu barto min anaxwi cilmiga cilmu naxwaya walugati maa qadar yaslamu uu kaga nabadgalo bihi qadarkaas min alaxni laxniga iyo watasxiifi dhansaarka inuu wax qarka kaga istaago oo xarfii uu bedelo wax uu kaga badbaado waa inuu naxwada ka garanayo luqada ka garanayo ah, yani waa inuu caamilkii macmuulkii iyo wax fahamsan yahay wax ka garanaya wey waxba shardi maa inaad siba wey noqoto ama khaliil bin axmed alfarahidi aad kusoo baxdo fi luga laakiinse waa laga maarmaan cilmigan maadaamuu carabi ku socdo carabiguna qawaacid uu leeyahay qawaaciddiisi inaad daraasayso oo ilmaam iyo faham iyo aragti iyo qadar aad ka garanayso laga maarmaan wey faqad rawa alkhaiibu can xamaad bn salma alkhaiib albaqdaadi wuxuu wariyey xamaad ibnu salma ka wariyey qaala inuu yidhi mathalu ladii kii tilmaantiisa yatlubu dalbaaya alxadiida xadiidka midka dalbaaya walaa yacrifu naxwan xawana aan garanaynin mathalu lximaari dameer buu lamid yahay calayhi mikhlaatun ohli wata laa shacira fiiha ku jirin mikhlaadku wuxuu ahaa maal jawaan oo sida jikiiska kale oo labada dhinac sida looga sameeyey yaa waxaa la sameynaya calfigii uu cun laha dameerka laftirkiisa luqunta loo saaraya ah, altee la rarta waxaa calfiga luqunta kugu jirtaa socaal leh marka hadhow markii la dago calfigiisa loo ridi marka dameer iska wata baalkii wax calfiga ugu jirana aan jirin taasuu lamid yahay qofkii naxwada aan aqoonin xadiidkiina akrinaya qaarkoodna waa ka sii adkeeyeenoo muxuu ahaa alasbaci alasbaci waa kii dhihi jiray waxaan ka baqayaa dadka aan inawan garanaynin naxwada qur'aanka iyo tafsiirka iyo xadiista iyo ubanbaxa inuu soo galo nabiga hadalkiisa caleyhi salaatu wasalaam man kadaba calaya mutacamidan falyatabaman qad min annaar ayaan ka baqayaa buu dhihi jiray saasaan ka baqayaa alakdu marka sababta koobaad laxniga keenta waxaa weye cadam almacrifa binaxwi waluqa wargare qofka garanaynin ba ta labaad waxaa weye sababta labaad alakdu qofka inuu wax ka soo qaato marka hore wax baranayaba min alkutubi kutubta wax ka soo qaatay wasuxufi iyo warqadaha waxaa ku qoran isaga unbaa daalacasho cilmi ku bartay weligiiba xalqe iyo sheekh iyo waxaaba iskuma mashquulinine huwa eh, maaratay eh, waan baran meel buska dhexgalay kutubta buska akhriyey ah, wacadamu talaqii buu wax ku bartay isagoon qaadanin cilmiga can shuyuukhi culimada ka soo qaadanin marka saasuu wax ku bartayba marka weligiisba wuxuun isaga uu u maleeyay inay sax tahay buu watay saxna ma ahayn mara binaa waxaana soo maray buu le musanifka ana litalaqi lxadiidi xadiidka qaadashadiisa iyo la kulankiisa culamada lagala kulmo wa taxamulihi wa lxadiidi xadiidka xumbaarashadiisa can ishuyuukhi shuyuukh laga soo qaato inuu u sugnaadaanu soo maray duruqan duruq bacduha barkood aqwaal ka xoog badan yahay min bacdi marka kale duruqu taxamul xadiid waa ka soo qaadanay oo lakala xoog badnaayeenba marka haddiiba ayagiba si kala xoog badan yihiin in dhammaan lagaba tagaba adiga uuna iska akhrisato maxaad u malaynaysaa ayagii adoo sheekii ku xidhan yaa laleeyahay midda midana ka fiican yaa lagu leeyahay marka wuxuu leey mar rabbina waxaana soo maray ana litaraqi alxadiid xadiidka qaadashadiila kulankiisa oo culimada lagala kulmo wa taxamulu xumbaarashadiisa cani shuruud laga soo qaato inuu u sugnaaday duruqan duruq ana ah. ah. duruqan kaana litaraqi alxadiid weye bacduha barkood duruqdaasi aqwaa uu ka xoog badayn bacd marka kale wa ana aqwa tilka duruqi duruqda ayada ahee taxamulu xadiidka cilmi lagu soo qaato midda ugu qowi ugu xooga badanna inay ahayd asamaacu maqal min lafdi shaykhi sheekha lafdigiisa in lasoo maqlo lasoo dhegeysto oo ardayga uu dhegeysto sheekhana wax akriyo taasaa ugu xoog badneed oo xadatha iyo samica labadaasa lagu warinayey aw ilqiraa'atu calayhi baa ku xigtay waa ka yadana waa isku mid iyo way ka hooseysaa way ka koreysaa quraan ay dheheen alqiraa'i lagu dul akriyo caleyhi cala sheekh lagu dul akriyo duruqu taxamulkii bay kamid ahayd labadaasa uxoog badan waa kaa soo maray oo kuwii kale lalaha waa laga fiican yahy maxaad umay marka waxoo dhan ba intaas kaga tagto ilaa sideed bay ahaayeen soo sideed maaheen wijaaro ma u dambeyse intii laiskaga wadato dhammaantood inuu qofka yirahdo anigu ma iska arrintaa marka khatarteed leedahay wuxuu leeyahy facala almustagili ninka isku shuqlinaya bilxadiidi xadiidka waxaa korkiisa an yatalaqaa inuu kala kulmo oo qaato xadiida rasuuli sala allahu aleyh waali wasalam min afwaahi ahli lmacrifa dadka macrifada u saaxiibka afkooda iyo wataxqiiqi wa min afwaahi ahli taxqiiqi xaqiijinta eerka kuwa xaqiijiyey muraadi rasuulilaahi lhn hada xadiid kuwa xaqiijiyey dadka nabiga ale xadiku ka lahaa si fiican u xaqiijiyey kuwa inuu ka qaato ayaa wanaagsan xataa yaslama si oga nabadgalo min atasxiifi walkhada tasxiifka iyo lafdigii oo macnihii ka bedelo ama uu lafdigii ka bedelo ama si xun ugu dhawaaqo iyo khada iyo gaf si oga nabadgalo saasaa fiican buu le inu culamada ka qaato walaa yaliiqu ma haboona biaalibilxadiidi qofka xadiidka dalbaaya laa yaqoomaha oo mana ah munaasab ayacmada inuu u qasto ilaa kutubi kutubta xaggeeda iyo wasuxuf warqada wax ku qoran uu iskaga qasto waxa u tago oo fayaakuda minha kutubta iyo suxuftaa wax ka soo qaato ma haboona oo wayarwi u wariyo canha xaggeedu wax ka wariyo oo wayajcalaha iyagiiba ka dhigto shuyuukhow shuyuukhdiisa ka dhigto shuyuukhdeeda maxaa kamid marka leeyahay kitaabooyinka kitaabooyin buu ka dhigi asaasa dhaalcay sheekh uu marka leeyahay waa aragtay culummadu inta sheekhe ay leeyihiin iyo inta ardayda wax ka warisay labadaas dhinaca baa la taagan yahay mar walbaba ardadiisa waxaa kamid ah hebel iyo hebel baa kamid ah mashaayikhdisana hebel hebel baa kamid ah marka marxalo oo marxalatu adaa iyo marxalat taxamul buu udhexeeya mar walbaba yuu udhexeeya kan laakiin wuxuu ku leeyahay yajcalahaa wuxuu ka dhiganayaa kutubtii iyo suxuftii shuyuukhood buu ka dhiganayaa fa inahu asagu bidalika bisababi dalika saa uu sameeyey daraaddeed takuru waxaa badanaysa akhdaaru akhdaadiisaa badan wa tasxiifaatuhu bedelkiisaa badan uu alfaadii iyo macnihii bedelo lidaasaa darteed bay qaala alculamaau waxay yidhahdeen qadiiman hadda ka hor laa taakhudu lqur'aana qur'aanka ha ka qaadanin laa taakhudu qur'aan qur'aanka kariimka ah ha ka qaadanin min musxafiyin mid musxaf loo nisbeeyey kitaabka qur'anka qur'anka yaa ku baray anuun baa intaas ka qaray maasa akhristay ah, maalin tukubaa u lahayd eh, hebel bay tiri internetka umuu quraan ka bartay hmm, internetka umuu quraan ka bartay tiri marka laa taakhudu qur'aana qur'aanka ha ka qaadanin min musxafiyin mid musxaf loo nisbeeyey oo weligiiba dugsi gelin weligiiba xalaqat alqur'aan iyo khalaawida aan ka qayb qaadaninoo sheekhba ulehan qur'aanka kitaabka un farti buu intuu bartay higaada u baxday umwaayar kala booda un isaga un baa saa akhrisanaya maxaa khalad marka buuxa waa fara badan yahay markaas walal xadiida xadiidna ha ka qaadanin bay dhaheen min saxafiyin mid loo nisbeeye saxafi saxafa loo nisbeeye warqad loo nisbeeye warqadaha mu ka akhrisanaya marka saxafi baa la yirahda warqadaha mid ka akhrisan maaragtay sheekhba aan waxba ka akhrisanin marka waxaa dhici karta khada'iisa inuu ka bato sawaabkiisa khada'iisa inuu sawaabkiisa ka bato ayaa dhici karta si khalad wax u qaato u fahmo nacam qofku laakiin asaasiyaadka hadduu ka dhisan yahay oo ma aha macnaheedu in la diidan yahay malakada qofka ilaahay uu siiyey ama luqawiga ah ama naxwiga ah ama fahanka ah ama carabiyada u baxsan ama laqnada u baxday ama kutubti asaasiga uu soo bartay inuuna waxba daalacan karin waxba ku darsan karin macnaheedu maaha oo fii kuli sakiira wa kabiira in un ka faslun faasil lagu dhaho aada sugta maaha waxaa weeyaan shurax baa jirta ah, meel wax lagu fafaheye baa jirta amhilaa jirta takriijaad baa jiro adig aad tawasucayso waxaasoo dhan cilmu qaraa'ib alxadiid baa aadi isticaanaysani waxaasoo dhan baa ku banaan inaad sharxdo ood dhex gasho ood ka faa'idaysato laakiin waxaa laga hadlaya waxa wey xadiidka rasuulka iyo qur'aanka kariimka usuushaas usuusha ayada ah waa inay noqoto ila wixii waa naqli eh meel baa laga soo naqliyo waa waxyi eh inuu siduu ahaa loo fahmaa la rabaayo wifqa eh, sidii calaa manhaji salafi saalix baa la rabaa wixii inuu waafaqsanaadee aad saadan khalad ugu qaadanin khaladka u qaadanaysana waxaa inta badan keena weyaan inxiraafka inxiraafka waxaa keena weye markii taxriif lafdiga ama taxriif macnawiga uu meesha ka imaaday u dhacay waxaa imaaday taxriif caqadiah iyo mid suluukiah iyo mid manhajiha imaaday marka dadka ayaa caaw markaad arkayso oo nin walba iska akhrisanayo nin walba iska fiirsanayo asagaa marka taqriiraad ayuu la imaanaya waxbuu qariri waxbuu markaa yuu fataawuu soo saari masaa'il buu asagii maarata ka hadli sidaasaga la qumanaatay buu u taxqiijini asaga wixii horey wixii dambe iyo wixii laga yiri iyo waxyaalihii garab socday iyo wixii wax lagu jamciyey iyo qaabkii usuushii iyo wadooyinkii aan soo maray markii ay tacaarud u dhaco la qaadayo wixii o dhan asagoo waxba ka garanayn hal dhinac unbuu u booday marka hal dhinac buu u markaasaa waxaa imaaday deena firaq baallah iyo dad si khaldankiinta u fahansan iyo ummad maaragtay eh, meel ay ku xiran yihiin iyo qof ay ku xiran yihin midna aan la garanaynin ayaa soo booday marka saaxadan soo galay ninba ninka kale marka eh, kabaa ka goynaya nacam qof uu marat utareebi iyo qof wax ka dhegaystay iyo qof wax ka maqlayna ma jirto qof walba foodu ka bareegaya arrintaasa marka timid marka arrimahaas waa la iska ilaaliya qariibu lxadiidi midda kale haddee cilmigan marka la qaadanayo min ashuyuuh laga qaadanayo mujarad tacalum alfaad ma aha iyo macaanidii suluug baa jira qaab baa jira waxan waa silsila oo qaabkii maarata ehlcilmiga wax u kala baran jireen iyo tawaaducii baa meesha ku jira oo muxuu ahaa tawqiirkii baa meesha ku jira oo eh, waxyaalo badan oo ictikaafkaaba ku jiro cibaadada iyo daacadaasa ku jirto wax badan oo aadad keliga wax ka akhrisatay aadan helayn ayaa laga helaa laga helaa hariibu lxadiid fi gudub eh, sheekh waa iska faajafaajoonaya markii uu ka soo baxay umuurihii ku saabsanaa cilmu musalax alxadiid iyo hadda meel uu ku qabanaya hadda waa iska gabagabo eh hariibu lxadiid baa laga hadlaya xadiid hariib ah xagee lala aadi see la yeeli maxaa iska rabaa lafdigiina qariib noqday macnihiisi baad garan weyd xagee la aadi tacriifu luqatan waxaa weeyaan algariibu qariib fi luqati waxaa lagu dhaha walbaciidu can aqaaribihi qofka qaraabadiisi iyo dadka u dhowaa ka fog ayaa qariib la yidhahdaa xagga luqada walmuraadu bihi ujeedada loo jeeda muraadka laga leeyahay hunaa meeshan hariibna alalfaadu alatii alfaadii weeyaan khafiya macnaaha alfaadda macnaheeda uu qarsoonaaday ayaa hadda loola jeedaa lafdi macnihiisa uu qarsoon yahay muxuu qarsoon yahay isticmaalka yar qaala saaxibu qaamuus haruba lafdiga la yihahda kakaruma oo kale weeyaan kakaruma haruba facula ku baada wasankeedii hamuda waa khafya wey macnaheedana hamuda wixii uu qarsoonaaday wa khafya u qarsoonaaday haamid iyo khafi waa isku yar dhow yihiin wax yar maldahaan oo qarsoon iyo wax khafi ahoo kaan soo marina cilada markaan soo maraynay cilo waxaa la yihahdaa ah, sababun khafiyun haamidun waan ka soo maray sababun khafiyun eh, haamidun taqdaxu alxadiid taqdi sixat xadii daciifinaysa maa madaahir slama maa madaahiraha asalama ayb madaahir salama isilaaxan waxaan ujeedna waa kane isilaaxa culamaa xadiid qariib xadid waxaa loo yaqaana huwa maa waqaca fi matni xadiid xadiidka matnigiisa waxa ku dhaca oo min lafdatin lafdi ah kaamilatin qarsoon baciidatin ka fog min alfahmi in la fahmo maxay macnaheedu uu baciidulfahmi u yahay liqilati isticmaaliha isticmaalkeeda yar carabigu alfaadna waa alfaad macmuul ahoo mustacmal ahoo mar walbaba saaxada ku jiro oo in badan soo noqnoqonaya markaasu wuxuu iska noqonaya shay la fahmi karo alfaadna waa alfaad isticmaalkooda uu yaryahay uu yaryahay kaa isticmaalkiisa uu yaryahay gariibba kala yidhahda wuxuu u baahan yahay marka in lala aado meel macnihii kuu cadaysa huwa maa waqaca fii matni alxadiidi xadiidka matnigiisa wixii ku dhaco min lafdatin lafdi ah lafdigaasoo kaamidatin qarsoon oo baciidatin ka fog min alfahmi fahamka ka fog muxuu uga fogyaa fahamka liqilati isticmaaliha lafdadan ayadeeda kelimadan isticmaalkeeda aad u yar saas darteed buu haamid u noqday ahamiyatuhu wa sucuubatuhu gariib ulxadiid ahamiyada uu leeyahay iyo inuu adag yahay oo sacab yahay oo u baahan yahay in tashiil iyo lafudeedin iyo lala aado meelaha wax ku fahmi laheyd wa huwa fanun fani weeyaan muhimun jidda fani weeye gariibulxadiidku muhim ah aad buu weliba muhim u yahay leanna haddii wixiiba fahamka ku xiran yahay in la barto oo la akhristo oo la raadiyo waa muhimade yaqabuxu waxaa foolxun jahlu in la garan waayo biahlilxadiidi buu qabiix ku yahay alfaada hariibaadka ah ee axaadiista ku aroortay lafdiga hariibka ee axaadiista ku aroortay inaad garan weydo oo jahli kaa galo qabiix weeye waa fawxu yahay laga fiican yahay saas ku alfaada waxaa ka a iyaakum waradaat umuur waradaat lumuur iyaakum waradaat lumuur ya alwaradaat nacam alruwaybita ya allukac muxuu ahaa rahabutu khayr min raxamut alfaada noocaasoo kale ah ana cudayquha almurajab wa judayluha almuxakak alfaad noocaas iska jirta oo saas u ad ah, marka aan inta badan macno u baahan sharax u baahan oo in la fahmo u nacam yaqbixu jahluhu baa qariixa in la garan waayo biahli xadiid ahli xaggiisa qarix kuta laakina alkhawda in la timbado fiihi sacbun waa adagyahy in alfaada qariibka la dhex oo qariibaadka o dhanma lasoo dulmaro oo lafdi kastoo qariiba la fahmo waa iska yar adag tahay oo shaqay u baahan tahay falyataxara ha ku dadaala marka khaa'iduhu gariibulxadiidka midka tiimbanaya ee alfaada qariibka ah macaanidooda dhex raadinaya aa taxari ha sameeyo lafdigan lafdiga macnaha lamidka markaa qaamuuska fiiriso lafdi qariibood raadinaysay waxaad arkaysaa lix toban macno oo lagu fasirayo lafdigii marka aad raadinaysay macnahees ka leh makadaa iskale ma macnahana iskale ma macnaha iskale ma garanaysid waa inaad marka taxari la imaato ixtiyaad la imaato ka taxadarto lafdigan asaga xadiidka gariibka ah qawaamiista markaad fiirinaysa iyo macaajimti iyo lisaanu carabki iyo lafdiga marka saxda ahe aad raadinaysay midka munaasabka waa inaad u fiirsato waxaa laga midaan kiiba ahayn inaad saartaa dhici karto falyataxara ha dadaalo khaa'iduhu khaa'idu lgariib ninka dhex galaaye ka hadlay raadinayo ha dadaalo walyataqi llaha ilahayna ha ka baqo an yuqdiba inuu hormaryo calىa tafsiiri kalaami الnabiyi sal l slm yujibna inuu qofka u hormaro oo ku dhaqaaqo calىa tafsiiri kalaami nabiyihi salى اlه alي slm nabigiisa hadalkiisa tafsiirkeedii bimujaradi dunuun malo un mujarad ah inuu ogu dhaqaaqo ugu hormaro u yirahdo macnaha waa sidaa uu yirahdo asagoon xaqiiqo haynin shuraax haynin afwaah culimo aan haynin lafdigii qariibaadka xadiidkii aan u noqonin taxari aan la imaanin inuu yirahdo macnuhu waa kan wlytaqi lah ilahay ka baqo an yuqdima inuu qofka uu ku hormaro calى tafsiri kalaami nabi sal slm yani uu iskaga dhaqaajiya oo ku dhaqaaqa laga hadlaya bimujaradi dunumala un daraadeed uu iskaga dhaqaaqo oo iskaga hormaro oo yidhahdo sidaas wey wa kaana salafu salafku waxay ahaan jireen yatahabatuuna kuwa sugta fiihi qariib alxadiidka ashad tahabuti sugasho midka oogu daran bay aad u sugi jireen ay sugan jireen ajwadu tafsiirihi lafdi qariib ahoo xadiifi ah haddaad aragto tafsiirkiisa iyo muraadka loola jeedo waxa ugu wanaagsan iyo meesha ugu wanaagsan laga heli kara maxay tahay wuxuu leeya wa ajwadu tafsiirihi gariibulxadiid tafsiirkiisa meesha ugu wanaagsan laga heli karo ma ayladii waa xadiidka ma ayiladii waa midka gariibku jaa yimid mufasaran xaad layahay mid la fasiray fi riwaayati ukhra midka riwaayo kale lagu fasira ugu fiican oo riwaayat lxadiidi bilxadiid tafsiiru lxadiidi bilxadiid ina xadii xadiid ku fasirto kaasaa ugu fiican sida qur-aanka marka laga hadlayo tafsiirkiisa tafsiru qur'aani bilqur'an baa ugu fiican tafsir qur'aani biqur'aan ayaa ugu wanaagsan in qur'anka qur'aanka lagu fasiro xadiidkan in xadiid kale lagu fasiro riwaayo kale ay ku cadayso yaa muraadka lafdigan isagaa loola jeeda oo u cad maxaa nabigaaba ku fasira aleyh salaatu wasalaam waajwadu tafsiirihi qariibka tafsirkiisa dadka ugu wanaagsan maa jaa midka yimid weeyaan waxa yimid mufasarin xaali mid la fasiray fi riwaayatin ukhra riwaaya kale lagu fasiray mithlu xadiidi cimraan ibni xusein radia allahu canhu ah, radia allahu canhuma baa fiican aabihi xusein in saxaabi buu ahaaye radia allahu canhuma cimraan bn xusein fi salaati lmariidi qofka mariidka ahee jiran salaadiisa asaga laftirkiisa nabiga weydiistay oo xanuun baa ku dhacay baabasiir la yiraahdo qoormaalayda oo hadda midkan muska xunxunay sida dadka laleeyahay saxarada baa ugu yar adkaatay iyo iska un xubnaha laleeyahay remeerka inta badan ka sheegtaan keliya ma aheene ninkan way fadhiisisayba dhaawac xun bay gaadhsiisay heer wuxuu gaaray istaagaba ku tukan waayo oo dindimayo dhul ku dhacayo ayuu gaaray heer wuxuu gaaray uu fadhiga ka kici waayo marka aad marka ugu sabrayna malaa'igta u imaatay oo salaami jirtay isagoo oo sariirtiisa saaran malaigtu salaami jirtay kadib u intuu isbitaal iyo wax raadsaday buu qof dhakhtar iyo raadsaday buu isgubay malaigti baa ka tagtay ah, salli qaa'iman ninkii asaga markuu nabigu weydiisan yiri istaagi baan ku tukan lahay wuxuu yihi nabigu salli tuko qaa'iman xaalaa taagan tahay fain lam tastadic haddaad kari weyda istaaga faqaacidan fadhiga ku tuko fain lam tastadic haddaad kari weydana fa calaa jambin dhinaca ku tuko calaa jambida hadda ayaa laga hadlaya waa qariib jimbige dhinacee weeye see loo saaxan midig ma loo saaxan bidix ma loo saaxan madax xagee la aadini lugaha xagee la aadini waqad fasara qowlahu hadalka nabiga uu yidhi calaa janbin waxaa fasiray xadiidu cali radia allahu canhu walafdu wuxuu aha cali xadiidkiisu calaa janbihi alaymani horta dhanka midigtaa u saaxdo mustaqbila alqiblati asagoo qiblada qaabiliyey biwejhi wejigiisa dadka hadda mariidka qofka jirana xanuunsanaan jiifka ka kici karin ee meedaarka iyo ishaarada iyo adra ku tukanaya see loo dhigaya culus ku hayaan mustaqbila qibla qibladana ha qaabiliyo biwajhi wejigiisa ha qaabiliyo kuwa kale dadilon bay wataan ashharu lmusanafaati fiihi kutubta laga alifay fiihi fi gariib alxadiid kuwa ugu mashhuursan buu kaaga keenay afar xabo gariib alxadiidi kitaabka la yidhaahdo yaa iskale liabi cubayd alqasim bn salaam ninka la yihahdo ba annihaaya fi gariib alxadiid walathar kitaabka la yihahdo waa kitaab mutadaawil hadda isagaasaban haynaaba libn alahiir wahuwa ajwadu kitaab algariib buu ku yidhi oo saa uu sheegaya alfaada qariibka ee xadiista nabiga alayh salaam ku jirta wax fasira waxaa ugu fiican kitaabka annihaaya fi qariib xadiid ibn ahiir uu leeyahy ah. alfaada qariibka wuu aruuriyey marka wuxuu ku socdaa xuruuf mucjam ku socon inaad heshana aad bu sahlan tahay aad bu u tahay ayb aduru nahiir kitaabka shanaad saddexaad wey duru nahiir ay manhuur jawharti la firdiye lisuyuuti baa iska leh wahuwa duru nahiirkani talkhiisu linihaaya annihaaya fii qariib xadiidkaasu talkhiisiyo soo koobay oo intii muhimkeed kala soo baxay midka afaraad waxaa weye alfaayiqu lizamakshari kitaabka faayiq la yidhaahdo zamakshari afartaa kitaab waa ashharu musanafaat kuwa kalena waa jiraan oo qariib ulxadiid ka hadla wallahu aclam bilahi towfiiq sala allah wasalam ala nabi maxamed